عشر من الكتاب الثاني في ليلته العاشر في ليلته الثاني عشر من عشر من شهر سفر عام ألف وأربعمائة وسبع وثلاثين للهجرة ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير مجلس كان ومجلسكي toban iyo labaad ee majaalista kitaabka labaad ee barnaamijka matoonta xadiidka nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam habeenkana waa habeenka tobanaad ee bisha safar kun afar boqol soddon iyo todobada hijrada nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam cashirka caawa wuxuu ka bilaabanaya insha allah casa wajal xadiidka laba boqol iyo konton iyo koobaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can اnabiyi sala allahu aleyh waali wasalam qaala tasamaw bismii walaa takanaw bikunyati waman ra'aanii fi اlmanaam faqad ra'aanii بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل على صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ, فليتبوأ مقعده من النار حديث كلا بغلي كنتني كوبات عن أبي هريرة وحال رضي الله تعالى عنه عن النبي نبي حكوري أبو هريرة صلى الله عليه وآله وسلم قال نبي قال إنه يري تسموا حيدين قرن رققار وحو قرن سموا باسمي tasamaw weyaan tasamaw tasamaw ku magacaaba oo isu bixiya bismii magacayga la baxa weeyaan oo magac ka dhigto muxamed la baxa walaa takanaw ha kunya ha ka dhiganina kunya bikunyatii kunyadayda ha ka dhiganina oo kunyaha ka dhigan u nabigeen alah slat slam magaca waa muxamed sala allahu aleh ali wasalam kunyadan waa abulqaasim qofka markii inuu abulqaasim la baxa nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam wuu noo diiday oo saxaabada wuu u diiday radia allahu tacala canhum ardaahum oo in la yihah qofka loo bixiy abaalqaasim nabigeena waa diiday calayi salat slam waman ra'aanii qofkii arka fi lmanaami hurdada igu arko igu arka faqad ra'aanii wuxuu iga arkay way arkay weyaan faqad ra'aanii way arkay oo xaqiiqu i arkay weyaan qof hurdo iyo asagoo muxuu ahaa ruyo igu arko qofka asaga way arkay fa ina shayaana shayaanka maxaa yeelay laa yatamaalu isuma ekaysiya calaa suuratii suuradayda isuma ekaysiya weyaan suurada nabi sal allahu aleh ali wasalam oo siiradiis ku sugan oo shakligiisii iyo midabkiisii iyo timihiisii iyo dhirarkiisii iyo ballarkiisii iyo socodkiisii iyo ariiqadaas noocaas oo waadixa ah awood uma laha inuu iswaakaysayo nabigeen sal allahu aleh ali wasalam waman kadaba qofkii been sheega calaya anigu igu been abuurta mutacamidan xaala kownihi mutacamidan isagoo mxuu aha u haddii khalad uu kaga dhac waa ka duwan tahay falyatabawa ha diyaarsada oo ha u diyaargaroow maqcadahu meeshuu ka fadhiisan laha min anaari naarta ka geli lahaa xadiidkan marka nabigeena sal allahu aleh ali waslm awaamir buu bixinaya amarka koobaad wuxuu leeyahay war magacayga la baxa war maxamed la baxa laakiin iska dhowra kunyadayda kunyadana waxaa la yihahda maa sudira biabin aw um wixii aabba ama hooye lagu hormariya abu fulaan iyo umu fulaan wixii la yidhaahdo ayaa kunya la yidhahdaa marka kunyada ayada ah tayda oo ah qasim abulqaasim ilaa canuga nabigeena sal wiilkiis wuxuu ahaa weynaa alqaasim lidalika nabigan waxa dhihi jira abalqaasim marka wuxuu yidhi abalqaasim ha bixino nabigan wuu diida calayhi salaatu wasalaam tan labaad qofka hadduu igu riyoodo ood mxuu aha suuradaydii igu arko si dhab iyo xaqiiqnimo io arkay ayuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam maxaa yeele shaydaanka awood uma lahan ilaahayna uma karsiinin inuu nabigeena isu arkay sal allahu aleh ali wasalam tan kale nabigeena wuxuu ka digay alayh sala slam qofku inuu ku been abuurto nabigeena sal allahu aleh ali wasalam uu yidhaahdo nabi maxamed baasaa yidhi maxaa yeeley qofkii nabi moxamed calayhi salaa slaam ku been abuurta isagoo weliba maxaa u qasta oy khalad iyo kaga noqon iyo hilmaan ay ku dhicin ha ugu diya ha diyaarsaday meeshuu naartka geli lahaa oo naar buu gelaya weyaan macnaheeda dadkan marka axaadiista daciifka iyo axaadiista mawduuca soo deliishadaan oo weliba dacwo inay ku fuliyaanna maxaa u deliishadaan ayaga oonan hubin xadiidkaas sixadiisa iyo dacfigiisa waxay halis ugu jiraan sida dhabta ah inay ku dhacaan arrintan qofka waa laga yaabaa inuu khalad ku dhici kara inuu xadiidkan u kala saarnaan waayo laakiin haddii manhajkaada iyo ay noqoto inaad wax alla wixii qaala rasulah ay ku qorantaba aad la boodoo tiraado qaala rasuullah adigonan hubanin waxaa khatar ah oo halis ah in arintan aad ku dhacdo weliba waxaa kasii daran markii qofka loo caday inuu xadiidkan daciif yahay uusan nabigaana ka sugnayn sal allahu aleh ali waslm kadibna qofka kusii madax taago u yidhaha mxuu ahaa waa wax dhib ma laha markaas ayay ataray sii khatar sii weynanaysa weyaan xadiidka laba boqol konton iyo labaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasulla rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam akhnacu اlsmaa'i magacyada waxaa ugu liidanaan badan waa liidanaan iyo duli badnaan alanac huwa aladalu wlwdacu anacu alasmaai magac waxaa ugu duli badan oo ugu hoosayn badan cinda allahi alla agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rajulu nin magaciisa ugu xumaan badan weyan ugu liidanaan badan oo isku magacaabay melika alamlaaki boqorada boqorkooda ama melika almuluuk sufyaan bnu cuyeyna wuxuu leeyahay mila shaahaa shaah oo aan luqadda fursigaan filaya taqriiban marka qofka inuu boqorka boqorada isu bixiyo ama boqorka makhluuqaadku isu bixiyo ama sida boqorada qaal lagu magacaabi jiray qaarna ka afeefteen melik alquluub quluubtoo dhan boqorkooda muxuu ahaa laisku magacaabo waa wax aad u liidan laakiin qaadi lqudaat waa ka duwanta qaadi lqudaat eh, la mid ma ah waa ka duwanta marka taa nabigan wuu calayhi salat slam waa magacaad u liidan oo rabbi subxaana wa tacala ka caroonaya oo waxaa weyn aad u hooseeya weyaan xadiidka laba boqol konton iyo saddexaad can anas bni malikin waxaa le radia allahu tacaala canhu khaadimu rasuuli lahi sal allahu alay ali wasalam yaquulu isagoo lah catasa waxaa hindhishooday rajulaan laba nin baa hindhishootay cinda anabiy nabi agtiis sala allahu aleyh alih wasalam fashamata wuxuu faraxgeliyey axadahumaa midkood ayuu faraxgeliyey oo wuxuu yidhi alxamdu lilah markuu yidhi wuxuu yidhi yarxamuka allah tashmiidka waxaa weyaan yarxamuka allah uu faraxgeliyey walam yushamit ma farax gelinin alaakhara kii kalena ma farax gelinin nabiga sal allahu aleh waali wasalam labadii nushootay midna waa farax geliyey oo yarxamuka buu yidhi midna ka aamusay faqaala rajul ninka wuxuu yidhi ya rasul allahyow shammadta waxaad farax gelisay haadaa ninkaanayto walam tushamitnii anii maadan farax gelin waxaan kala duwanna ninkaana waxaa tihi yarxamuka anu adiga aamustay qaala nabigan wuxuu yidhi sal allahu alayhi wasalam ina haadaa ninkaanayto xamid allah ilaahay buu mahadiyey alxamdu lilah buu yidhi wa anta adigan lam taxmadhu ilaahay ma aadan mahadinin ninkan marka waxaa loogu abaalguday haduuba ilahay mahariyey in naxariis ilahi loo weydiiyey adigana waad iska aamusay waa laga aamusi marka mashruuciyadda tashmiidka marka qofka in muxuu alxamdulilah uu yidhaahdo ayaa loo baahan weyaan qofka muminka ah, walaalkii u ag joogana inuu faraxgeliyo isagana kadibna uu dawmariyo oo yahdiikumullah yuslix baalakum u abaalmariyo ama ugu muxuuah guda ayaa mashruuca weyaan xadiidka laba boqol konton iyo afaraad can cabdilaahi waxaa laga wariyey yani ibnu cabaas cabdillahi bn cabaas soo maha nacam cabdulaahi ibn cabaas sooma ibn mascuud weyaan ah. halaga qabto haladka waxaa weyaan haladka in laska qabto waa laazim maxaa yeelay cabdillahi waxaan soo marnay haddii uu yimaado asagoo keliga inuu yahay ibnu mascuud qala wuxu yhi cbdullahi bn mascuud kuna waxaan idaa sallayna hadii aan la tukano maca nabi nabigana sal allahu alيh ali waslm qulna waxaan dhihi jirnay assalaamu calى allah ilaahay dushiisa nabadgelya ha ahaato baan dhihi jirnay hadalkaas waa hadal gooni u go-on kan dambe isma raacsana marka yaan laisku dhejinin qulnaa waxaan dhihi jirn assalaamu cala allah ilaahay nabadgelya dushiisa ahaato qabla cibaadihi ay qabla an nusallima calaa cibaadihi addoomihiis intaanan mxuu ahay aan salaamin ee waxaan dhihi jirnay assalaamu cala allah saasaan dhihi jirnay saxabada leeyihiin qulnaa waxaan dhihi jirn assalaamu cala allah ilaahay dushiisa nabadgelya ha ahaato qabla cibaadihidan ma dhihi jirin ayagoo salaad ku jir may dhihi jirin laakiin waa way tilmaamayaanoo saas waxaan dhihi jirnay qabla cibaadihi ay qabla an nusalima calaa cibaadihi addoomihiis intaanan salaamin ka hore ayaan isaga saa dhihi jirnay addoomihi isu socdaan ayagoo la salaama marka jumladaas marka qabla cibaadihi waa hadal aanan raacsanin wixii ay ku ducaynaayeen oo ataxiyaadka u ahaa ma raacsano weyaan waa hadal tafsiir ay ku fasirayaan intii aanan addoommaha aanan muxuu ahaa assalaamu calaa cibaadihi ama calaa jibriil aanan dhihin ayaan waxaan dhihi jirnay assalaamu cala allah tan labaadna assalaamu calaa jibriila baan dhihi jirnay jibriil dushiisa nabadgelya allah yeelo asalaamu calaa mikaaila mikaa'iil dushiisa ayadna salaam allah yeelo assalaamu calaa fulaan salaam hebel dushiisa allah yeelo ah, waxaa weeyaan malaaigta iyo wix la midkaah weyaan falama insarafa nabiyu nabiga markuu soo gidoomay sal allahu aleh ali wasalam uu salaad u dhameeyey aqbala calayna wuxuu nala soo joostay oo nala soo qaabilay biwajhi wejigiisa oo faqaala wuxuu yidhi ina allaha alla weyne huwa isaga ayaa asalaamu isaga ayaa salaam ahba isaga ayaa nabadgelyaa subxaana wa tacaala faida jalas hadduu faiista axadukum midkiin fi salaati salaada oo ataxiyaatka u fadhiista faliqul ha yidhaahdo attaxiyaatu salaamyaala oo dhan lilaahi ilaahay bay u sugnaatay oo isaga ayaa milkiyey salaam kasta oo laisku salaama ilaahay baa maaligeeda ah isagaa iskala bini aadamka waxay isku salaamayaan salaamta ayada ah ilaahay baa maaligeeda oo iskala weyaan attaxiyaatu salaamyaala lilaahi ay milkun lilah ilaahay baa wsalawaatu salaadaha maktuubka oo faradkoo la dukadana lilaahi ilahay baa iskale ayadna wاayibaatu hadal kasta oo wanaagsan iyo dikri kasta oo wanaagsanna lilaahi ilahay baa iskale weyaan naam asalaamu nabadgelye calayka dushaada allah yeela ayuha nabiy nabiga allow waraxmat ullaahi naxariis aleh wabarakaatuhu barakadiisa asalaamu nabadgelye calayna dushanagana allah yeela iyo wacalaa cibaadillaahi alla addoomihiis asaalixiin ee susuubana dushooda allah yeela intaas ayuu nabiga baray sala allahu alayh waali wasalam saxaabadiisa fainahu shaksiga idaa qaala hadduu yidha dalika hadalka aan soo sheegno altaxiyaatu lilaahi wاsalawaat wاayibaat asalaamu calayka ayuha اnabiy waraxmat اllahi wbarakaatuhu asalaamu calayna wacalaa cibaad illahi الصaalixiin hadduu yihahda fainahu idaa qaala hadduu yidhahda dalik arrinkaas asaaba wuxuu asiibaa oo salaamtaas waxay asiibaysaa oy gaaraysaa kula cabdin adoon la arka saalixin ee suuban oo calaa cibaadilahi saaliin markuu yihahdo oo fi samaai samada ku sugan iyo walard arda ku sugan nacam ashhadu waxaan qira an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabud unaysan jirin ila allahu alla weyne mooyane ashhadu waxaan qiraya ana muxamadan nabi muxamedna cabduhu alla addoonkiis inuu yahay wa rasuulkiisa intaas weeyaan ataxiyaadkii marka ataxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاطayibaatu asalaamu calayka ayuha اnabiy waraxmat اllahi wbarakaatuhu asalaamu calayna wcala cibaad illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah ashhadu ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluh intaas way ataxiyaadka marka siyo kale soo aroortay uu warinaya mxu cabdullahi bn cabaas radi allahu tacala canhu oo ah altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilah oo hadda safiinaha iyo meelo badan oo kutub shaaficiyada ku qoran weyaan taana iyadana siiqa soo aroortay weyaan oo labadaba ay soo arooreen nabigana ka sugan alai slat slam uma intaa kadib nabigu wuxuu yidhi sal allahu alih ali waslm yatakhayar ha doorto qofka bacdu intaa kadib min alkalaami ducada maa shaa wuxuu doona ha doorto marka ducada wax alle wixii marka aad awoodi karto ka sii daa oo muxuu ahay meela isku xirin saasuu nabigeen le sal allahu alih ali wasalam laakiin tan waaridka ah ayaa aad u wanaag badan oo ay ka mid tahay inuu afarta shay ilahay ka magangala subxana wa tacala oo ahayd allahuma ini cudka min cadaab alqabri cadaabi الnaar wamin fitnat اlmasiix اdajaal allahuma ini acuduka min cadaab alqabri wamin cadaabi الnaar wamin fitnat اlmaxya wاlmamaat wamin fitnat اlmasiix اdajaal oo siyaaq iyadana kala duwan kusoo aroortay dajaalkaas dhibka badan iyo cadaabka qabriga oo runtii aad u dhib badan asna qofka ilahay uusan u fududaynin iyo naarta jahannama iyo adduunkan dalnool yahay fitnada tirada badan oo kala duwan inuu ilahay ka mangala salaad kasta oo nabigeena ka sugan sal allahu alيh ali wasalam kadalika qofka inuu yidhahdo wuu ku ducaysta allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira waa abuubakartii nabigu kula darma alai slat slam allahuma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ila anta faqfir lii maqfirata min cdik waraxmnii inaka anta alkafuur raxiim iyo laa ilaha illa subxanaka inii kuntu min alaalimiin iyo adciyadaas noocaas waaridka qof inuu ka buuxiyo allahuma qfir lii maa qadamta wama aharta wama asarta wama aclan sida kutubaa shaaficiyada in badan ay qoraan safiinaha iyo kuwa la midka xadiidka laba boqol konton i shanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabi nabigeena sal allahu alيh ali waslm qaala nabigeena wuxuu yidhi in allaha alla weyne caza qaalib ahay oo jalla weynaaye kataba wuxuu ku qoray cala bni aadam ibni aadam xadahu qeybtiisa ama nasiibkiisa oo min azina zinada nin walba qeybtii zinada ka qaadan lahaa oo u qoran tahay weyaan adraka wuu haleelayaa dalika arrinka asaga laa maxaanad shaki qof walba zinada qeyb uu kaga dhici saasuu nabigeena sal allahu alيh ali waslm fazina alcayni isha zinadeeda annadaru weyaan wixii aan u banaanayno muxaramka inay fiiriso ishii waa zinadeeda haddii aad tirahda muxuu ahaa anigamaan zinaysanin oodna muxuu aha naag ajnabi fiirisay zinadu waad ku dhacday ishii qeybteeda way qaadatay wa zina lisaan carabka zinadiisana annutqu waxaa weyaan dhawaaqa la dhawaaqa oo lagu dhawaaqo shay muxarama ilahay subxana wa tacala usan banaynin lagu dhawaaqa amaba xanta ha noqoto amaba iskudarku ha noqoto ama beenta ha noqoto ama wixii la ah, muxuu carabka laga dhawaaqo oon la ogolayn ayadna waa zinadii carabkii wاnafsu nafta bini aadamkana tatamana way damcaysaa oo damac baa ku dhici inay xumaantan ku dhacda wamaa ilaa dalik damac baa geli watashtahi wayna jeclaanaysaa wاlfarju farjiga ayaa yusadiqu rumeeya daalika tamaniga isaga ah rumeeya wayukadibuhu oo beeniye waaa kulluhudaas meesha mxuu ahaa kuma jirto weyaan yusadiqu rumaynaa farjiga daalika arinka asagoo tamanigaas iyo tashahigaas jacaylkaas iyo tamaniga iyo damacaas farjigaas ayaa ama u rumeeya oo hadalkii ku raaca hawshii u tamani ku raaca oo zina ku dhaca amaba waxaa weeyaan ka reebo oo warkii aad waday naftii jacaylka ay jeclayd u diida weeyaan oo ku beeniya xadiidka laba boqol iyo konton iyo lixaad can ibni cumara radi allahu tacala canhuma can inabiy nabiga wuxuu ka wariy sal allahu aleh waali wasalam annahu nabigeena naha wuxuu reebay an yuqaama in la joojiyo alrajulu qofka min majlisihi booska u fadhiyay in laga joojiyo wayajlisa u fadhiista fiihi booska asaga aakharu qof kale u fadhiista nabigeenu wuu diiday sala allahu aleh waali wasalam qof baa meel fadhiya in qof kale laga dulkeeno layihada kac kadibna asaga la fadhiisiy maya nabigeenu wudiiday sal allahu aleh waali wasalam walaakiin warka lagu laabaye nabigu wuxuu yidhi tafasaxuu war beeqaamiya tafasaxuu fadhigii iyo meesha la fadhiya beeqaamiya wa tawasacuu isu waasiciya oo meel ay saddex qof ku jireen qof afraad wuu irgirsan karaa iscirgirsada weyaan saasuu nabigeen le sal allah aleh ali waslem masale muhiima ah marka waxaa jirta ku saabsan salaada nabigeenu muxuu sal allahu aleh ali waslem in la sameeyo taswiyat sufuuf in mankibkii mxua garbihii la simo in lugihii la simo nabigan amre sal allahu aleh ali waslem marka bal ka warrama haddii qof meel uu taagnaayo caadi ahaydoo si raaxa u taagnaay garabkana walaalkiis ku haayey qof kale intuu soo gala kadibna qofku saa u qallacdo ood muxuu ah, amaba sujuudi ay dhibto ama fadhiga uu ku rafaado ood qof meesha isku soo ciriiri sabab u noqdo arrinta ayada marka ma noqonaysaa tarsiiskii iyo sunna raacitaanka lisfaray ma noqonaysaa arrinta ayada arrinta ayada ma noqonaysa iidaa bay noqonaysaa in qofka la dhibo ma noqonaysa waxaa weeyaan qofka mu'minka ah booska aad ku jiro ood murtaaxa ku yahay oo asaga la eg waxbaa ku cariirin maxaa yeele salaadii ma adigu muxuu cariirigaada iska celinaya iyo riixitaanka iyo muxuu ahaa hawshii mise salaadii ku khushuucaya wax dhib badan waa runtii ay sunnada inaan laga fahmin ay tahay runtii sunnada waxaa weya qof walba inuu lugihiisa lugaha qofku halkii saaro garabkiisa garabka u saaro iyadoo qofkii dadka meesha ad qaada haddii dee meel la galo iyo waxba ayna jirin oo marka iyado daruuro ay keento waa baab kale laakiin masjidka oo iska waasaca qofka inuu muxuu ah dadkii oo meel ku jira intuu isku soo dhex makakabo kadibna uu muxuu ahay culays saaro arrinta ayada arrin qurux badan ma ah weyaan dhibka mu'minka loo diiday ayayna qayb ka noqon kartaa in la dhibo xadiidka laba boqol konton iyo toddobaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam man xalafa qofku dharto man xalafa qofkii dhaarto oo minkum idinka idin ka mid ah oo faqaala yidhahdo fii xalifihi dhaartiisa yidhahdo billaat laata ayaan ku dhaartay sanamka ahaa iwalcuza sanamka cuzaha ayaan ku dhaartay qofkii yidhahdo markuu dhaartay falyaqul ha yidhaah laa ilaaha ila allah qofka asaga islaamnimadii bannaanka u ka istaagay islaamnimada ha cusboonaysiista weeyaan waman qaala qofkii lisaaxibihi saaxibkiis u yihahda tacaal kaali uqaamirka aan qimaar kula ciyaaray qimaar aan kula ciyaaray qofkii yihahdo oo saa ugu yeera walaalkii muslimka falisadaq dembi weynuu ku dhacay sadaqaha la baxa weeyaan oo kafaaraha guta saasuu nabigeen sal allahu aleh ali wasalam marka waxaa la mid ah qofka inuu muxuu ahaa ku dhaarta waxyaabaha aan la ogolen lagu dhaarta oo mxu aabahay baan ku dhaartay waxaa kasii liidan kuwa ku dhaartaan jirkooda oo shaarukigaan ku dhaartay shuuciyadii iyo rag lamidka ahaa iyo wix lamidka ah kuwa ayaga ah ayna inay laa ilah illa dhahaan ayaa loogu bahanya marka qof kasta oo camal munaaqid litawxiid ku dhawaaqa inuu laa ilaha illa yihahdo qofkii shay muxaram ah la ogoleen qof walaalkii ugu yeera hadduu qofki yihahda soo bax soo sinaysan ciyaada bilah ama aan soo khamra cabno ama falisadaqdaas waa u taalla wayaan qimaarkii kuwkaa looga qiyaasanaya kadalika aydan dhaartaas lagu dhaartay billaat walcusana waxaa looga qiyaasanayaa waxyaabaha mukafiraadka ah xadiidka laba boqol konton iyo sideedaad can shadaad ibni awsin can nabiy nabigan wuxuu ka wariyay sal allahu aleh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi sayid اlistifaar istikfaarta waxaa sayid iyo madax u ah an taquula inaad tirahda allaahuma allehyow inii aniga aniga allaahuma allehyow anta adiga ayaa rabbii rabbigay ah laa ilaaha mid xaq lagu caabudo oo ilaah ah ma jira ilaa anta adi mooyane khalaqtanii rabbiyow adaayo uumay oo i abuuray wa ana ana cabduka addoonkaada ayaan ahay wa ana ana calaa cahdika ballantii aan kula galay ayaan ku taaganahay ballantii aan kula galay oo islaamnimadii iyo toosnaantii aan kula galay ayaan ku taaganahay oo wacdika iyo ballanqaadka adeed ii ballanqaaday oad inaad jannaynayso ood wanaag iyo khayr la kulminaysa ballantii aan ku taaganahay mastatactu intaan awooda acuudu rabbiyo waxaan mangalaa bika adiga waxaan kaa mangalayaa min shari maa sanactu waxa aan sameeyey shartooda ayaan kaa mangalayaa acuudu bika waxaan kaa mangalaya rabbiyow min shari maa sanactu waxaan sameeyey shartoodan kaa maangalaya dunuubtii iyo waxyaabahan la imaada shartoodan kaa maangalaya abu waan la soo laabanaya laka adi binicmatika nicmadaada calaya ani adii nicmaysan waan kugula soo laabanaya mahaddeedii oo rabbi waan kugu mahadinaya wa abuu waxaan la soo laabanaya bidembi dembigayga aan kaa galayna rabbi waan kugula soo laabanaya si aad igu dhaafto e ikfir ii lii aniga ii dhaaf rabbiyow maxaa yeeley laa yakfiru ma dhaafa addunuuba dembiyaalka ilaa anta adi unbaa dunuubta dhaafta weyaan rabbigay adi unbaa ah adiga ayaan dembi haddii aan galan kula soo laabanaya in saad iigu dhaafto haddii aan nicmo adiga gashan iyo wanaagiina adaan kula laabanaya shukri iyo waxaan kula soo laabanaya xamdi rabbigow marka dembigayga dhaaf qof kaloo dembi dhaafi karan lama arko weyaan xadiidka laba boqol konton iyo sagaalaad can cabdilaahi waxaa laga wariy ibn mascuud can nabi nabigeena wuxuu ka wariy sal allahu aleh waali wasalam qaala nabigeen wuxuu yidhi ina almumina muminka yaraa wuu arkayaa dunuubahu dunuubtiis wuxuu arkayaa ay ugu muuqanaysaa kaannahu sida isagoo qaacidun fadhiyo taxta jabalin buur hoosteed saasuu qofka muminka ah dunuubtiisa wuxuu u arkaa qof buur hoos fadhiya oo yakhaafu ka baqa qofka asagaa an yaqaca inuu soo dhaca calayhi dushiis inuu buurta ay kusoo dhacdo ka baqa weyaan qofka muminka ah adduunkaanu ku sugan yahay dembiga aad gala waxaa weyaan buur kusoo dhacaysoo kale uh, u arkaya saas ayuu ule weyn yahay ayuu nabigan le sal allahu aleh waali wasalam nacam wa ina alfaajira qofka muxuu ahay dembiilaha oo faajirka ah oon alla ka xishoonayna subxaana wa tacaala yaraa wuxuu arkaa dunuubahu dembiyaalkiisana ka dubaabin tiqsi oo mara maray calaa anfihi sankiisa saas u maray ayuu dembigiisu arkaa oo fa qaala ay facala ku falay ku sameeyey bihi isaga haakada tiqsi saa u maray sankiisa hortiisa ayuu dembi kastood sameeya ayadoo arkaa w qofka faajirka qofka muminkana dembiga yarood sameey buur kusoo dumaysa oo ku naargala oo khatar ah oo waxaa weeyaan halis ayuu arkaa qofka faajirka ahna dembi weyna la imaana markaas waxaa weya taqsi hormaray taqsi hormar muxuu sheegi taqsiya ah muxuu ahaa loo eh, istaagi ama dan laga geli abadan saasubaa la iska dhihi marka saasuu leeyahay weyaan qofka muminkaana dembiga waa la weyn yahay qofka munaafiqaana dembiga aad buu ula yaryahay amaba faajirka ah qaala abu shihaab abu shihaab oo ruwaadii xadiidka ka mid ah wuxuu leeyahay biyadihi qaala wuxuu yidhi abu shihaab ay facala weyaan qaaladaa bimacnaa facala wuxuu ku sameeyey abu shihaab ninka la yihahda biyadihi gacantiisa fowqa anfihi sankiisaas ku yidhi weyaan saasuu marka nabiga arrinta uu doonayey ayuu ficilku muujiyey sala allahu calayh waali wasalam xadiidka laba boqol iyo lixdanaad canhu wa canhu cabdillaahi bn mascuud waxaa laga weri allahu tacala canhu can nabi nabigeena wuxuu ka wariyay sal allahu aleh waali wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeenna allaahu aw lallaahu ilaahay weyne ayaa afraxu ka farax badan bitowbati cabdihi adoonkiisa soo noqoshadiisa iyo toobakankiisa min rajulin qof oo nasla degay manilan boos degay nin boos degay faraxiis ayuu rabbi ka farax badan yahay markuu addoonkiisa soo laabto wa bihi booska asaga u degayna mahlakatun bahgooye amaba meel lagu halaagsamo ay tahay weyaan meesha ayadaa ah. meesha ayadaa ah waa meel lagu halaagsamo meel bahgooye ah oon biyo ibaad lahayn weyaan wa macahu ninkaas wuxuu wataa marka oo meesha degay raaxilatahu gaadiidkiisuu wataa oo raashiinka iyo biyaha iyo sahaydi ay u saarnayd weyaan calayha waxaa u saaran gaadiidka asaga acaamuhu cunadiisa u saaran iyo wa cabitaankiisa u saaran fa wadaca ninkii wuxuu dhigay ra'sahu madaxiisa ayuu dhulka dhigay oo fanaamo waa jiifsaday nawmatan hurdo ayaad saaxday ninkii fastayqada kadibna waa baraarugay waqad dahabat ayadoo ay tagtay raaxilatuhu hashiisii ay tagtay amaba gaadiidkii u saarnaa gaadiidkii alabta ay u saarnayd ayay iska tagtay weyaan ninkii marka muxuu qabanaya inuu marka wuxuu bilaabay inuu wareego oo muxuu ah hashi ama neefkii ay wax u saarnaayeen u baaro xataa idaxataa hadalkaasa meesha ka maqan dabcan xata ishtada ilaa uu kaga darnaado calayhi isaga alxaru kulaylkii iyo alcaashu iyo oonkii ayaa aad ugu darnaaday heerkaas ilaa uu ka gaaro weyaan oo muxuua ah soo wareegay baaritaan u galay kadibna uu soo oomay aad usoo kululaaday aw maa shaa allah ama sida alle adoona ayaad noqday culays baa soo gaaray oon baahi waxaa weya kulayl meel laaan ayna jirin meel harsad ayna jirin biyo aan lahaynin baad aan lahaynin wamaa ilaa dalika halkaasuu gaara weyaan qaala ninka marka wuxuu yidhi arjicu waan iskaga laabanaya ilaa makaani booskaygii riwaayad qaar waxay cadaynayaan in qofka uu mxuu ahaa ka quustay markaasu halkaan de isku qibleeyey farajaca usoo laabtay fanaama wuu saxday nawmatan hurdo ayuu saaxday uma rafaca kadibna wuxuu kor u qaaday isagoo hurda ayuu soo baraarugay farafaca wuxuu kor u qaaday ra'sahu madaxiisa faidaa raaxilatuhu hashiisi waaba iyadoo cindahu ag qofka asaga faraxu farxa muxuu laegyahay weyaan waa farax aad u weyn farax asaga ah faraxaas noocaas ah wuu kaga farax badan yahay rabbiga subxaana wa tacala addoonkiis marka usoo laabto wuu kaga farax badan yahay addoonkaas faraxiisa iyo farax alle waxaa farax badan rabbiga subxaana wa tacala marka addoonkiis soo laabta si ugu farxay weyaan riwaayaadka qaar waxay sheegayaan oo taqaanaan nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam inuu yidhi qofkii inuu gafay oo farxad darteed intuu hashii iyo raaxilada ku booday hogaanka uu qabtay kadibna uu yidhi ilaahayow adiga ayaa muxuu addoonkayga ah anna rabbiga ayaan ah weyaan saasuu yidhi akhta'a min shiddati alfarax farax dartiis ayuu qofka la gafay qofkaas faraxa meesha aad bal arka waa farax ad weyn farax isaga qofkaad u farxa waxaa ka farax badan addoonkiisa ilaahay asaga uu khalqi subxana watacala markuu asaga usoo noqdo ood u tooba keena ood gacmaha u horsado o asaga isu dhiiba ilaahay baa ka farax badan addoonka asaga faraxiisa weyaan waa wax runtii aad u badan oo ilahay lagu mahday subxana wa tacaala xadiidka laba boqol iyo lixdan koobaad can abi muusa waxaa laga wariy alashcari weyaan radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu muusa cabdullahi bnu qays weeyaane qaala wuxuu yidhi qaala nabi wuxuu yihi sal allahu aleh ali waslem maalu ladii qofka tusaalihiisu oo yadkur xusa rabahu rabbigiisa xusa iyo waladii qofkii laa yadkur aanaan xusaynin rabbi aan xusaynin maalu lxayi qof nool iyo walmeyiti qof meyd ah la tooyihiin weyn qofka alla xusaa wuxuu la tooyahay qof nool qof nool macanuu leeyahay waa wax qiimo lah qofka meydkana qof dhintay kabiisa ka macalay soomaalida dhahan marka macno ma lahan marka qofka alla xusaa subxana wa tacala u taagan dikriga alle iyo qofka aanan alla xusaynin qofkaas dhintay iyo qofka noolay mxu la kala saaleyihiin weyaan marka dikriga alle in la badiyo waxaa weeyaan bukratan wa asiilan in la badiyo wax loo baahanya weyaan lagu dadaalo raggan muxuu ahaa ashaacirada ama suufiyada ayaa laga yaabaa inay jawaanibta ayaga ah haba ka dhaceen waxyaabo kale laakiin jawaanibtaas ay laga yaba inay nagaga badiyaan marka in waxa weya sunnada lagu dadaalo iyo in dikriga la badiyo isma diidaan ikhwaani arrintaas marka waa laba isqaadanaysa oo dhan isula socota ee muxuu ahaa dadkan tusbaxyada wato oo muxuu ahay aadka u wardiye oo wamaa ilaa daalika jaanibkaas waa lagu ammaanaya waxaa lagu ammaanaya dikrigaa lagu ammaanaya tasbax wadasho laguma ammaanay dabcan waa iyad hadda ammaan gooniya leeda ma lahan iyadaaba laisku hayaa oo tasbixii ma wax bannaanba mise qalinkai kolkoletruu la mid yahay asheekh bakr abu zayd caleyh raxmat ullahi kitaab axkaam subxa wuxuu ka dhigayaa inay calaamo buudiyiinta iyo dadkan mushrikiinta iyo beladaas ay wataan oo ka dhigaya sheekh bin baas caleyh raxmatullahi iyo rag kalena waxay leeyihiin waa qalinka iyo muxuu aha iyo iyo kolkoletrka o kale wax ishkaal aho ku sugan ma lahan marka wa la amaana ama alcayna tubaxaas kalama jeedo wa la amaana lakin waxa weya dikrigaas ay la imaanayaan hadduu dikri khaalis noqdo iyo badintiisa ayaa lagu amaanaya annagana waxa weya sunada itibaaci nagula amaanaya marka inaan labadi jamcisana maxaa noo diidi waa wax diida lama arka nacam xadiidka laba boqol iyo laba iyo lixdanaad can cubaadat ibni samit radia allahu tacala canhu can nabi nabigan wuxuu ku wariyay sal allahu aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi man axaba qofkii jeclaada liqaaa allaahi alla la kulankiis axab allahu alla jeclaada liqaa'ahu isaga inuu la kulma allana wuu jeclaada weyaan waman kariha qofka naca liqaaa allahi alla la kulankiisana kariha allahu ilahay baa naca liqaa'ahu isaga inuu la kulma alla naca weyan subxana wa tacaala qaalat caaishatu waxay tidhi aw bacda aswaajihi ama haweeney haweenyaalkiisii ama xasaskiisii umm-, ummahaati almuminiin qaar ka mid ah waxay yidhahdeen ina anaga lanakrahu waa nacayna almowta geeri waa necabna inaan geeriyoono nafta naga baxda qof jecel miyaan ugu jir hadda inuu dhinto abadan isbitaalladan la aada iyo waad aragteen banadoolka laisku daldala iyo waxaa weyan qalliinkan la samayna iyo haddii geeri la rabo nin walba geeridii ma ii timid xayi halan soo dhawo nabi muuse calayhi salam waad garanaysaan malkumooda loo soo diray oo la yidhi nafta ka qaad markaasaa markuu yimid muxuu daa inuu nafta ka qaada waa la rabaa malkumuut ishii ilaa dhulka laga dhigay ishiisi dhulka la dhigay malkumuut waxaaba ka reeba ninka la yihahda nabi muuse calayhi salaam ishii alka loo dhigay ishiyuu la cararay marka ninkii malkmowdahay rabbi waxaa yadri yidhi addoon addoommahada ka mid a ah. oon haba yeelaatay aan geeri waxba ku falayna nabi muuse amar baa la siiyey waxaa la yidhi gacantaada dibi saar inta tin aho gacantaada ay qabato oo eh, halka tinba sanad u xisaabso kadibna intaad noolow kadibna wuxuu yidhi rabbiyow maxaa ka dambeeya markaasuu yidhi geeri markaasuu yidhi alaan hadda rabbiyow ha layga qaado marka haddii ay muxuu ahaay nin walba geeri uu jecel yahay cid isbitaal tagta iyo cid muxuu ahaa isdaweysa indha lama saaran iyo qof muxuu xanuun eh, ka sheegata lama arkeen weyaan marka gabdhihi waxay dhaheen iyo saxaabiyaadku waxay dhaheen nabi allow ina anaga lanakrahu waa nacina waa xaasaskiisi ama caaisha weeyaane ina anaga lanakrahu waa nacina almowta geeriyaa nacina qaala wuxuu yidhi nabigeen sal allahu alيh ali wasalam laysa daaka taas ayada ma ahanin nicitaanka aad nacaysaan geerida ma ahan macnaheeda inaad qofka hadduu geeri naca inuusan ilaahay la kulankiisa jeclayn macnaheeda saas ma ahan nacam walaakina almumina qofka muminka idaa xadarahu almowtu markuu geerida ay kusoo xaadirto idaa xadarahu markuu kusoo xaadira almowtu geeri uu kusoo xaadira bushira waa loo bishaareeya biridwaanilah raalli ahaashada alle iyo wakaraamati karaamadiisa loogu bishaareeya malaaigtii u bishaarayne oo waad garanaysaan naxnu wliyaaukum fi alxayaati addunya wa fi alaakhira walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum fiiha maa taddacuun malaaigta way ugu bishaaraynaysaa in aladiina qaluu rabuna allah uma istaqaamuu tatanazl calayhim almalaaika saddex jeer bay kusoo degaysaa anlaa takhaafu walaa taxzanuu abshiruu biljanati alatii kuntum tuucaduun marka ayada malagta ay kusoo degaysa tan u horaysa waa waqtiga nafta ay ka baxayso xaarat alqabdi wanazl markaas ay u bishaaraynayaan falaysa shayun shay ma ahanin marka walaakina almumina cafwan idaa xadara markay kusoo xaadirto almowtu geeri uu kusoo xaadiro bushira waxaa lagu bishaaray biridwaanilah alla rallahashadiisa iyo karaamati karaamadiisa falaysa ma ahanin shayun shay axaba la kalgacaylo badan yahay ilayhi qofka isaga ah mima amaamahu wixii isaga ka horeeya wax laga kalgacaylo badan yahay ma jiraan weyaan oo inuu hore u socdo ood rabbi la kulmo ood raadi ahashada alla la kulma wax walba taasaa aad ka jecliye weyaan fa axaba markaasuu jeclaadaa liqaaa allah alla inuu la kulmo wa axaba allahu allana wuxuu jeclaaday liqaahu inuu la kulmo ilan waa addoonkiisa oo mutiicah oo asaga ateecsan weeyaan oo muxuu ahaa mumin ah waina alkaafira qofka gaalka idaa udira xudira markii lagu soo xaadiro oo malaaigtii nafta ka qaadaysa ay u yimaadaan bushira waxaa loogu bishaaray bicadaabi illaahi cadaabka alle iyo cuquubatihi cuquubadiisa loogu bishaaray ciyaadan billah falaysa shay-un shay ma ahaanin akraha la nacayb badan yahay ileyhi isaga mima amaama wixii ka horeeya wax lagaga nacayb badan yahay agtiisa ma jiraan weeyaan kariha wuxuu markaa nacayaa liqaaa allah ilahay inuu la kulmo ilahay wuu u caraysanya subxana watacala wuuna naaraya wuu cadaabaya marka ilahay inuu la kulmu nacaya isagoo xaaladiisa ay saas tahay wakariha allah allana wuu la kulmaya liqaa'ahu liannahu waa caasi waa mujrim waa dembiila marka ilahay inuu la kulmo ma jeclo weyaan nacam xadiidka laba boqol iyo saddex iyo lixdanaad can anas bin malikin waxaa laga wariyey yaquulu anas bin malik isagoo la qaala inuu yidhi qaala rasullahi sal a qaala rasululahi wuxuu yidhi sal allahu alay ali wasalam yatbacu almeyita qofka geeriyooda waxaa raaca alaaun saddex baa raacdo oo fa yarjicu waxaa soo laabta itnaani laba ayaa soo laabtaan oo wayabqa macahu waxaa la baaqi noqdo oo la hara waaxidun hal baa la hara weyaan yatbachu waxaa raaca ahluhu ahlkiisa ayaa raaca iyo wamaaluhu maalkiisana waa raaca iyo wacamaluhu camalkiisana wuu raaca weyaan fayarjicu waxaa soo laabta ahluhu ahalkiisa wamaaluhu maalkiisa soo laabtaan wayabqa camaluhu camalkiisana wuu baaqi noqdaa qofka markuu geeriyooda maalkiisa u raacaya oo baabuurtii iyo waxaa weyaan qajafadii wax lagu qodaayey iyo dharkii iyo wax badan baa la raacini kadalika waxaa raacaya dadkii aqribadii iyo ahalkii raacayaan iyo asxaabtii raacayaan waxaa kaloo la socda oo oon ka haraynin camalkii u camal falaayey labada marka maalka iyo ahalka shaki mala way soo laabanayaan alaabta soo qaada majarafaha soo qaado mxuu ahaa badeelka la soo qaada yaan laga soo tegin sariirta soo qaada lagama yaabo in wax laga soo tago maalkii walow qalla waa la soo qaadaya kabii xata waa la soo qaaday kadalika waxaa soo noqonaya ahalkii oo qof saacado jooga meesha lama arka intaa yaroo loo ducayna oo mxuu aha la dul jooga wixii ka soo hara halkaasa qofka ugu dambaynaysa waa laga soo tegi waxaa la baaqi noqona marka camalkiisa in saalixan fa saalix wain aalixun fa aalix haddii aad suban yahayna waa khayr hadduu xun yahayna waa xumaan weyn waa khatar marka tol iyo qabiil iyo aqribe iyo asxaab iyo waxba kaagama qabanayaan meesha yada marka camalkaagaas kula jiri doono oo amaba mxuu ahay wehel kuu noqon doono amaba cabsigeliye iyo mxuu ahay bale kugu noqon doona iyo baas isaga iska wanaaji weyan oo iska control xadiidka laba boqol iyo afar iyo lixdanaad can caaishata waxaa laga weri radia allahu tacala canha caaisha um lmuminiin qaalat waxay tiri caaisha qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleh waali waslem laa tasubuu warha caayinay alamwaata dadka geeriyooda ha caynina oo cayda ka dhaafa fa inahum iyaga qad afdow way gaareen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen waa gaareen qof dhintay waxbaa ka sheegi wixii aad qadintay ama hadduu wanaag ahayna farahu ku haya oo janno iyo albaabo looga furay waxaa loo waasic qabrigii khayru ku jira wax sheegaada macno kuma dhisno haddii aad xumaan la imaadeen xumaantii rabbi ka jaaziyo oo ku abaalmariyo oo mxuu aha ama ku ciqaabo ama waxaa weyaan u naxariista ayaa ka horeeya ayaad mxuuaha ayaad la kulmay marka adiga warkaada waa laqwi macno kuma dhisni marka qof haduuba geeriyoodo marka malafkiisii faylkiis ka xir inkastoo sabiga ama la ogolayn oo guud ahaanba qofka muminka sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun qofka muminka in la caayo waa faasiqnimo in lala dagaalamona waaba gaalnimo gaalnimadana waa gaalnimadii waxaa weyaan asqarka ahayd alkufr alar weyaan ee gaalnimadii almukhrij min almilna ma ahan marka eh, maadaama ay saa tahay marka oon la ogoleen qofka meydkaana kaba siidan maxaa yeeley isagana waad dhibtay oo qofka meydkan dembiaad ka guraysaa kadalika qofka noolna oo isaga qofka qaraabadiisa aynu aad ku xumaynaysaa oo arrinta ayada marka aabbaha ama hooyada amaba qariibkaadi wax laga sheega oo geeriyooday oon isdifaaci karin laa shaka adigii arrintii xanuun bay kugu qabanaysaa marka laba dhib baad geysanaysaa lidalika nabigeena sal allahu alih ali waslm wuu diiday xataa qofka hadduu faajir ah hadduu faasiq aha in muxuu ahaa la caayo caay loola istaago macno weyn ma samaynaysa allahuma haddii qof uu ahay kitaabo ka tagay oo wax qoraal iyo cajalado iyo waxaa weyaan baloo dhan inta ka taga ummad ay ku dhegan yihiin marka baailka asaga aha oo baailka asaga aha marka ay ku baadiyoobhayaan in qofka asaga inuusan qof toosan ahayn oo qof qallocsan u ahaa oo qof diinta alla munxarif ka ah inuu ahaa dadka in loo sheega sabiga la diiday kamid noqon maayo maxaa yeelay ta iyada ah waxaa weeyaan waida khad allahu mithaaq aladiina uutuu kitaaba latubayinunahu linaas walaa taktumuun bayaankaas marka waa shay liska muxuu ahaa ballan oo liska qaaday oo loo baahan yahy laakin bilatii hiya axsan usluub wanaagsan hadal wanaagsan qowl wanaagsan ay noqonaysaa laakiin cay sideedaba walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illah fayasub اllaha cadwan bihayri cilm marka sabiga xataa gaaladii iyo asnaamtoodii ah in far la saaro xataa la diiday maxaa yeele waxaa ka ratibma eh, wax ka weyn ka ratimaawey in alla lacayo subxana wa tacala oo la soo jiido xadiidka laba boqol iyo shan iyo lixdanaad can sahl ibni sacdin qaala wuxuu yihi sahl ibnu sacdin asaacidi weeyaan samictu waan ka maqlay rasul rasulka al sal allahu aleh ali waslem yaquulu nabiganola yuxsharu waa la kulmin doonaa annaasu dadka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama calaa ardin arda ayaa lagu soo kulmin doonaa khalqigoo dhan yuxsharu nnaasu dadka waa lagusoo waxaa lagu soo kulmin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama nacam calaa ardin arda oo baydaa aad u cad calaa ardin arda oo baydaaa ee cad amaba arda waxaa weeyaan bannaan ayaa lagu soo muxuuha bixinaya weeyaan afraa'a ee nacam afraa'a ee waxaa weeyaan borowsan waa caddaan ay waxaa weeyaan yar casaan yar uu ku jiro weeyaan sida caanahoo kale amaba kreemka waxaan haydhaan oo kale afraa'a ee borowsan ka qursati naqiyin daqiiq la baalbaxiyey oo kale ah daqiiq amaba raashiin inta la shiiday kadibna baalki laga saaray oo daqiiq ah baal uusan lahayn baalki tabcan waxaa laga yaabaa inuu midabkiisa nooc yaro bedelo oon baal lahayn weyaan oo nooc cad cadaankiisana booraw yar baa ku jiro weyaan ka qursati naqiyin qursada waxaa weeyaan waa daqiiqa daqiiqa weyaan naqiyinna oo waxaa weyaan la baalbixiyey weyaan qaala sahlun wuxuu yidhi aw hayruhu ama sahl inaan ahan wuxuu yidhi laysa fiiha kuma sugnaanin laysa ma ahnin fiiha iyada dhexdeeda maclamun calaamad iyo waxaa weyaan wax gooni ah oo liaxadin qof uu leeyahay oo ka muuqda ama astaan ma lahan weyaan laysa fiiha ma ahanin maclamun astaan liaxadin qofna astaan u suran oo qofku hebel ah halkaan iskala hebel ah halkaan mxua mardegay ama hebel ah halkaan ma lahan weyaan ummadda dhan way u siman yihiin saasuuna nabigeenle sal allahu aleh waali wasalam maalinta qiyaa marka bannaankaas laiskugu keeni weliba waxaa imaan doona oodna ogsoontihiin in ayadoo lasoo saari doono ayadoo la qaawan yahay la kabalaan yahay hakada xadiidka laba boqol iyo lixdan iyo lixaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri caaisha qaala rasul rasulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleh wali wasalam tuxsharuuna waa laydin soo bixinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xufaatan adinka oo waxaa weeyaan xufaatan adinkoo kabala'aan ah. alxaafi qofka kabalaanta ah, xaafi la yidhahda xufaatan adinkoo kabalaana ah. curaatan qaqaawan urlan ee buriiqab ah amaba qolof ah qaalat caaishatu waxay tii radi allahu tacala canha faqultu waxaan dhaha ya rasuul lahyow alrijaalu wاlnisaau yanduru bacduhum ilaa bacdin alrijaalu raggii iyo wاlnisaau dumarkii yanduru ma fiirinaya bacduhum barkood ilaa bacdin bar kaleu fiirinaya ayagoo wada qaawan oo buriiqaba oo kabalaana ay iswada daawanayaan xishoodkii waad garanaysa saxaabiyaadka halkaas iyada ah ay kala dhacday weyaan caaisha radi allahu tacala canha faqaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu alيh ali wasalam almru xaaladda ashaddu min an ashaddu wuu ka daran yahay min an yahumahum inuu murugeliya daaka fiirada ayada inay dhacdo ood qof qof kala diimoodo arrinta waa ka weyntahay weyaan jahanamo ee halkaan la keenay waxaa weeyaan eh, culays oo dhan halkaa yimid qoraxdii qadri miil la soo gaarsiiyey waxaa weeyaan qof walbaba naftiisi waxaan ahayn kama fikiraayo yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxiibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin shanun yugnii nin walba arrin muxuu isaga ku filan oo mashquulisa ayaa muxuu qorta u suran weeyaan manaar baa lagu aadin doonaa dembigaa ma la dhaafi doonaa ma halaagsami doontaa halkaasuu nin walba ka fikiraya weyaan iyo midda kale dhididka ka baxay iyo culayskiisii qof walba la mashquulsan yahay marka qof firaaqo aha inuu qof kala fiiriyo lagama yaabo weyaan inay dhacdo saasuu nabigeenna sal allahu aleyh waalihi wasalam marka xaaladda qofka lagu soo bixinaa balfiiriya kamaa khalaqnaa awala khalqin nuciiduhu nacam adoo marka saasaa lagu soo bixiyey maalintaad dhalinaysa lagusoo raximka hooyadaa lagaa soo saaray waxaa weeyaan adoo kabalaan adoo qaawan adoo mxuu aha buriiqab ah amaba qolofqab ah ayaa lagu soo saaray weyaan tabti ayadeed ayaa maalinta qiyaamana ah, waxaa weyaan lagu keenaya saasuu nabigeena cadayna sal allahu aleh ali wasalam xadiidka laba boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula rasulka al sal allahu aleh ali wasalam qaala wuxuu yidhi yacraqu waxaa dhidi doona annaasu dadka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xataa yadhaba ilaa uu ka gaaro caraquhum dhididkooda fi lardi arrada uu ka galo sabciina diraacan toddobaatan dhudhun ilaa uu mxuu aha dhididkooda ka gala dhulka ay dadka dhididayaan weyaan dhididka adig kaa baxay ayaa toddobaatan mitir wax ku dhow ama toddobaatan yaardi wax ku dhow hoosu geli weyaan toddobaatan dhudhun dhudhunka iyo yaardiga wax badan aad uma kala fogo nacam diraacan wayuljimuhum kadibna waxaa xakamaynayaa xataa wayuljimuhum kadibna wuu xakamaynayaa xataa yabluqa ilaa uu ka gaala aadaanahum dhagahooda ka gaala iljaamka waa muxuu ahaa faraska birta afka laga geeya ee lijaam la yihahdaa ilaa uu dhididka halkaas ka yimaado afka muxuu ka gaaro ilaa dhagaha uu ka gaara saas ayuu mxuu ahaa maalinta qiyaama diidkaas dhibkaas dadku qaban doonaa weyaan dabcan dadka isku nooc maahan maalinta qiyaama dad baa kuraas nuur ah carshiga rabbi subxana watacala loo dhigi doonaa rabbi subxana watacala waxaan weydiisanayna inuu naga mid yar kuwa iyaga dadka ayaga waa noocaas dad waxaa weeyaan dhididka wuxuu u gaarayaa ilaa mxuu ahaa qawyadu u gaaraya qaar jilbahu u gaaraya qaar wuxuu u gaaraya mxuua bartamahu u qabanaya qaar wuxuu u gaaraya tarquuteynka qaar yuljimuhum alcaraq ku haddaan waa qaybta dambaysa weyaan nin walba calaa qadri dembihi wajariiratihi ayuu u gaarayaa dembiga weyaan waxaa noocaas la too aho lagu mateli kara oo muxua ah runtii al isleeyahay in lagu matalo wuu haboon yahay alqabaliya cinda asoomaaliyiin soomaalida iyo qabyaaladda iyo baabkan in isku matala waa arrin aad u fiican qofka soomaaliga laa shaka walaa rayba dad qolyahaas kuraasta nuurta loo dhigay ka mid ah inay jirayaan shaki ma laha dad noocaas oo qabiilka litacaarafuu iyo qaraabo xiriirin iyo sidai sharcigahayd uu u yahay shaki ma laha waa la arki laakiin nisbada iyo mxuu ahaa basentiga ay la kolleyba waxaan isleeyahay aad uma buurna aad uma badna waxaa soo hartay marka qaybta labaad qabyaaladda waxay u joogtaa haqawiyada u joogtaa halkaasay u joogtaa qabyaaladda waa tashbiih aan ku shabahayo waxaa weyaan qabyaaladdaan isku shabahayo iyo qabyaaladda qabyaaladda iyo dididkaas maalinta qiyaama dad wuxuu u jooga haqawiyada soomaalida waa ninka ugu fiican weyaan marka laga soo tago kuwaas nadiifka ah oo waxaa weyaan mararkay xaaladdu meel adag gaarto ayuu dhiiga dhaqaaqayaa adag markay gaarto xaalada la yihahda reer bani fulan maanta waa xaalkooda allah yastur marka jilbaha qaar bay u gaari qaar waxay u joogtaa maxog qabyaaladi dabcan qof maxog ay biyo u gaareen ka warram marka socodkiisuu yahay haye soo socon marka tarqoyteenkaay soo gaari halkaas ay mxuu halkaas ay soo gaari kadibna qaar waxaa weeyaan halkaasay mxuu aha waxaan isleeyay marka kuwa aad xadiidka sheege aad xadiidka sheegin ayaan lagu dari karaa oo ah kuwa mxu ay maashaysay oy mxuu ah dishayba imsaa qof oo qabri qabyaalad ugu jirtay khwaari oo dagaal qabiil oo annaga nagaga dhimatay oo ku halaagsantay oo ilalaan maanta socota maantadan maanta ayaa waxaa weya dad muslimiin oo walaalo ah oo isku magaalo degan ay isbaabi'inayaan oo dogsoontihiin xanuunka waa waxyaabihii aan habeen dhexda ka hadlayni oo waxyaabaha baladan loo sameeyey in ummaddan laisku un baabi'iyo laisku shiida hadafkeeda waa intaas hadda kuwaan waxaa la yihahdaa reer bani laan kuwana reer banihilan ayaana la yihahda wa calayhi marka halisku qaada ayaa ka dhacday waa wax soo socda oo kullina dhammaan meel walbana muxuha ka dhici doonta waa hadaf iyo ujeeddo sida dhab ah loo rabo weyaan intaas kullina waxaa weyan asaaskeeda cudurkeena waxaa la ogaaday inuu yahay alqabaliya kadibna meeshaasa moo nagala saara anaga dhib sheikha ugu weyn iyo muxuu aha kan u yar iyo caamiga iyo muxuuaha kaabaqabiilka iyo siyaasiga markay xaaladaha qaar gaaraan waxaan filayaa cid muxuu aha go-a muxuuaha garab ku haynaysa inay jirin oo dhexda lagu wada xirino la dhaafay marka baabka isaga ikhwaani litatbac kula ummatin maa tacbud marka ay gaarto oo maalinta qiyaama nin walba muxuu aha wuxuu caabuday in ay raacdo uu rabbigan amri subxaana wa amro waxaa halis noqon karta ikhwaani fillah inay ummaddan soomaaliyeed ay nin walba uu qabiilkiisii oo sanam ah oo suurad timtaal looga soo dhigay inuu raaca yacni arrintaas baciid inay helaan u bal arrintaa dib ha looga noqdo ha la fiiriyo oo qofka adduun qofka aakhara iyo allala kulankiisa wanaag ka raba bal qabyaaladda haddii ay halkaa ku joogtay bal hoos u yardaji oo tarquytan ka gaarto haddii ay joogta hoosu yardeji ilaa waxaad gaarsiisaa mxuu aha halkaas gaarsii ilaa haddii halka ku joogtay deji ilaa jilbaha bal eh, anqawyada marka anqawyada ay gaarto bal horta ood aqala shay aad bajaraqsita dhex socon karta kadibna tii kale oo ka ku fikir laakiin inta halkaasi ku joogta kitaab qur-aan aad maxaa gacanta ku haysid aad cilmigii aad raacanaysid diintii aad sheeganaysid aad dacwo toosan sheeganaysid baabkaas laba isqabanimaan ikhwani fillah waa khatar marka dhididkaas iyo qabyaalada bal halisu fiiriya meesha isu joogaan sheekha shibli ah waxaa laga sheegay jazahu allah khayran inuu yidhi ninka soomaaliga ah oo qabyaaladda filashka telefoonka markaad mxu qofka ay cag kaaga dhamaato lacag kaa dhamaato in yarood qof ku filashta ood muxuu ahaay soo waco kale colmi intaas nin walba ugu jirta so nin soomaaliya lagama weynaya saasaa laga soo wariya waa wax cajaa'ib badan moogta waana ficlan wax jira wa arrinta ayada bal dib u fiiriye wax culus waa sheekh kasta ahaada qofka nacam xadiidka laba boqol iyo sideed iyo lixdanaad can cadi bni xaatim radi allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi cadi bni xaatim qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam maa minkum inkama mid ahaanin maa minkum idinkama mid ahaanin min axadin qof ilaa hadduu jira miya qofka asaga ah sayukalimu waxaa la hadli doona allahu alla weyne yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laysa aynan ahayn beynahu qofka asaga iyo baynahu rabbi turjumaanun ilaahay asaga turjumaan uma dhexeey weyaan turjumaanku af soomaali caadi ah uma yanduru markaasuu fiirinaya qofkii falaa yaraa ma arkay hayan hortiisa falaa yaraa ma arkay shayan shay qudaama hortiisa wax uu arkaa oon maxaan ahayn muxuu ahay aan naar ahayn ma jirto weyaan shuruuxda qaar waxay leeyihiin ilaahay unbuu arkaya laakiin riwaayaad badan baa sheegay oo waxaa weeyaan naarta wuxuu arkaa inay tahay naarta ayay caddaynaysa weyaan cafwan uma yanduru kadibna uu fiirinaya bayna yaday hortiisuu fiirinaya fatastaqbiluhu naar marka tan waxaan dhihi karnaa falaa yaraa ma arkaayo shay-an riwaayaad kale oo mxuu ahay ka waadixsan oo aad u cad oo midigtii iyo bidaxdii iyo hor caddaynaysa ayaa jirta oo toosu cadaynaysa laakiin riwaayadan waxaa weyaan wuxuu leeyahay nabigana sal allahu alay ali waslem uma yandur wuu fiirinaya falaa yaraa ma arkayo shay-an wax ma arkayo qudaama hortiisa oon alla ahayn waxaan alla ahayn oo hortaagan ma arkayo weyaan allah deen la xisaabtama subxana wa tacaala uma yandur wuu fiirinaya bayna yadayhi gacmihiisa ayuu fiirinaya hortiisa ma ahantan marka waa gacmihii alyamiinu wاshimaalu weyaan saas ayuu ku fasirayaa wadaadka shaarixa ah weyaan uma yandur fiirinaya bayna dehi gacmihiisa midig iyo badaxuu fiirinaya fatastaqbilu kadib waxaa soo qaabilaysa ilaa naarta aad ba weynta isagao wax koobanoo yar wa lakiin naarta wascigeed waxay leegto ad garanaysaan fatastaqbiluhu midig hadduu fiiriya waxaa qaabilaysa naarti hadduu bidax fiiri naartiga qaabilayso naarti baa ka hor jooda weyaan faman istataaca qofka awooda oo minkum adinka idin ka mid ah an yattaqii inuu ka dhowrsado annaara naarta uu ka dhowrsada walow bishii tamratin timir jeexeedba haugu dhowrsadee falyafcal ha fala weeye macnaheeda macnaheeda falyafcal ha fala weye intaasaa meesha riwaayaad kala caddaynaya weyaan marka qofka inuu sadaqada la baxa wax badan bay ka caawinaysaa tobankaa shilin oo miskiinka loo tuuro labaatankaa shilin boqolkaa shilin waxaa weyaan waxyaabaha jannada lagu hela oo naarta junnada iyo gaashaanka noqda ay ka mid tahay weyaan siduu nabiga cadiy sal allahu alih wasalam xadiidka laba boqol lixdan iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu abi hureyra waxaa la weri qaar wuxuu yihi abu hureyra qaala rasul rasulk al wuxuu yihi sal allahu alيh ali waslm yuqaalu waxaa loo dhihi doonaa liahli janati ahlujanna waxaa loo dhihi doonaa khuluudun waaritaan baa idiin sugnaatay laa mawta geerina ma jiro weyaan geeri damba inama saaraysaan waliahli naari ahlu naarka waxaa loo dhihi doonaa khuluudun waaritaan baa idiin sugnaaday laa mawta geerina ma taaban doontaan inma arki doonto weyaan xadiidkan waa xadiidkii ka sheekeynaya in la keeni doono melkomowt oo muxuu ahaa wan oo kale ah kadibna ahlunaar loo dhawaaqaindhaha kor u taagayaan ahlujannihi loo dhawaaqa ay kor u taagayaan kadibna la dhihi doona ma taqaanaan kadibna ay sheegi doonaan inuu malkumowd yahay kadibna la gowracay markii in la gowracay hubsadaan kadibna hadalkan la dhihi doono weyaan saas ayaa riwaayaadkala ku sugan weyaan xadiidka laba boqol iyo toddobaatanaad can anas ibni malikin radi allahu tacala anhu can nabi nabigan wuxuu ku oray allahu aleh waali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi yaquulu llahu tacala alla wuxuu le liahwani ahli nnaari ahlunaarka kan ugu fudud cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama wuxuu rabbi uu dhihi doonaa low ana laka hadday kuu sugnaan lahayd ibna aadanow low ana laka hadday kuu sugnaan lahayd qofkan muxuu ahaa ahlu maa fi lardi arrada wixii ku sugan oo min shayin wax un ah maal iyo dahab iyo dad iyo waxay ahaadaanba wax alla wixii adduunka ku sugan haddii ay kuu sugnaan lahaayeen akunta miyaad ahaan lahayd maanta taftadii mid isku furta bihi waxaas adduunka ku sugan shay kastabaa ahaadee mid isku furta ma ahaan lahayd oo maanta haddii inta ayada lagu gacangeliyo oo naartan mxuu aha iskaga fur lagu yihahdo ma isku furan lahayd nacam fayaquulu wuxuu leeyahay nacam haa fayaquulu rabbi wuxuu leeyahay aradtu waxaan kaa doonay minka adiga ahwana min haada kaas wax ka fudud ayaan kaa doonay oon kaa dalbay wa anta adigana fii sulbi aadama nebi aadam dhabarkiisa adoo ku sugan ayaan kaa dalbay oo maxaan kaa dalbay anlaa tushrika inaad u sharigelin bi aniga hayan waxaad ila wadaajinin ayaan kaa dalbay wayaan oo fa abayta waa diiday ilaa an tushrika inaad wax ila wadaajisa waxaan ahan waa diiday maanta adduun oo dhan haddii lagu horkeeno yani hantidiisii iyo khasaaintiisii lagu dhiiba naartaan iskaga fur lahayd bala weyaan rabbi waan iskaga fur lahaa markaas rabbi wuxuu le subxana wa tacala wax yaroon kaa dalbaday oo aad ugu fudud weliba dhabarka waxaad ku jirtay nabi aadam calayhi salaam anlaa tushrika bi shaya wax inaad ila wadaajinin oo shirki aad ka ilaaliso intaasan kaa dalbay waadna samayn weyde marka maanta haddii xataa adduunkaas lagu keena waxba macnahaas macno ma samaynaysa weyaan marka annaga maant maanta arrintii aan haysana marka arrintii ayaan ficlan ilaahay uu gacan noo gacangeliyey inaan shirki iska ilaalino waxyaabaha ugu yar shirkiga oo khatarta ah alriyaa wasumca statuska iyo waxaa lagaa sheega ha lagaa maqlo amaba sheekh noqo ama qaari noqo ama daaci noqo amaba nin wabixiy noqo ama ila dalika baabka isaga waa abwaabta ugu horeysa oo shirkiga laga gala weyaan wahuwa shirk اasqar ciyaada bilah xadiidka laba boqol toddobaatan iyo koobaad can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu yh abdulahi bn cumar naha nabiyu nabiga wuxuu diiday sal allahu alيh ali wasalam can nadarka nabigu wuu diiday oo wuxuu yihi war nadarka iska daaya nadarka muxuu yahay qofku inuu yidhaho ilaahayow haddii aad waxaa ii samayso oo dantaas aad ii fuliso wax fulaan iyo wax fulaan iyo wax fulaan iyo wax fulaan baan samaynaya ama wax fulaan baan samayn hal shay ayaan samaynaya oon dartaa u samaynaya taas ayaa nadar la yihahdaa ma nadarka asaga la oofiyana waa shay maluuba marka nabigana sal lau alay waslm wuxuu leeyahay war nadarka iska dhaafa oo nadarka aad iska daaya qaala nabigana wuxuu yidhi sal allahu alay ali waslm inahu nadarka laa yaruddu shay-an wax kugu soo socday horta kaama leexinay shar kugu soo socday kaama leexinay wanaag kugu soo socdayna muxuu ahay kaama leexinay wainamaa yustakhraju waxaa lagala soo baxaa oo waxaa looga soo saartaa min albakiili qofka bakhiilka ah ayaa jeebkiisa wuxuu ku jira iyo wixii ka soo bixi waayey oo bakhiilnimo u diiday ayaa narkuu nadar gala ayaa kadibna huf lagaga soo siista oo lagala soo baxaa saasuu nabigeen sal allah alih ali wasalam marka nadarka macno weyn kuma dhisna laakiin haddii aad nadarto ood nadarka samayso waxaa weeye aad nadarka aad la imaado waxaa weeyaan yuufuuna binnadri muminiin sifaadkooda ay ka mid tahay dadka haddii ay nadraan nadarka inay oofiyaan marka marka asalka inaad mxu ay tirahdo ilah duusaa yeel saan samayna hakada horaanba adigoon mxuu ahaa aan shardigaa xirin khayrka la imo ilahi uu ku samaynaya subxana wa tacaala wanaagi weeyaan nacam xadiidka laba boqol toddobaatan iyo labaad can abi hurayrata waxaa lagu radia allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam man akala qofka cuna naasiyan isagoo hilmaamsan wa huwa isagana saa'imun uu sooman yahay falyutima ha dhammaashatirta sawmahu soonkiisa ha dhammaashatiro adoo duhurkii jooga ayaad muxuuaha ka dharagtay caano ama biyo amaba cunnaad ka dharagtay waadna soonayd ama farad u soonnaaw ama sunno u soonnaaw soonkaada dhammaashatira fainamaa acamahu waxaa quudiyey fainamaa acamahu waxaa quudiyey qofkaas allaahu alla weyne ayaa qofkaas quudiyey wasaqaahu alla weyne ayaa muxuu ahaa biyahaas iyo cabitaankaas waraabiyey ayuu nabigen le sal allahu alay ali waslm qofka duu nisyaan soonkii uu ula imaado muxuu ahaa wax buriya waxaa weyaan inaan soonkiisu sumburaynin ee xadiidka laga qaadanayo xadiidka laba boqol todobaatan iyo eh, xadiidka laba boqol saddex iyo toddobaatanaad can sawdata waxaa laga wariyay zawji nabiy nabiga xaaskiisa sal allahu alيh ali wasalam qaalat waxay tihi sawda maatat lana waaaanwaxaatat waxaan dhimatay lana anaga naga dhimatay shaatun neef ari ah naga dhimatay ama ri ayaa naga dhimatay oo fadabaqnaa waxaan magdaysanay maskahaa maqaarkeeda iyo harageedii maskiga waxaw haraga waxaa loo isticmaalaa maskia layihahdaa liannahu yumsiku allaxma wa yumsiku alcadma lafihii iyo hilibkii ahaayo oo celiyo maqaarka haya haragga marka maskahaa neefkii kii hayay oo waxay ula jeedaa haraggii weeyaan fadabaqnaa waxaan magdaynay maskahaa waxaan magdaynay haraggeedii magdaynta yaa yaqaan mataqaana mataqaana magdayn a haragga inta la bixiyo waxaa la samaynayaa inta dawa amaba wax un la mariy ayaa waxaa laga qaadayaa dhogorta iyo muxuu ahaa waxaa laga qaadaya timaha laga qaaday qaybta hoosena waxaa laga qaadaya hilibkiia laga qaadaya marka waxaad soo baxayaa isagoo marka leedaa oo amaba kooti laga dhigan kara amaba waxaweyan kaba laga dhigan kara amaba dana kale lagu qabsan kara ama masal lagutooda laga dhigan kara kaas ayaa magdayn la yihahda marka ragga yar ha loo sheega muxuu magdaynta nooceeda u yahay nacam xataa fadabaqnaa waan magdayni maskahaa harageeda ayaan magdaysanay uma maa zilnaa kama aanan zuulin nanbidu fiihi inaan mxuu ahay ku qabowsano oon timirtii iyo waxaa weye cinabkii iyo wix lamidka aha intaan ku ridano kadibna aan biyo ku shubanna aan juis marka ka samaysano nambidu fiihi aan ku ridano weeyaan oo biyihii iyo marka juiska biyaha iyo timirta iyo cinabka iyo wix lamidka ah marka laisku dara ayaa waxaa weeyaan nabiid nabiidka marka laba qaybood qayb muxarama oo khamr noqona iyo qayb aan noqonaynin kaleeto baabkaas waa baab dheer oo u baahan in tafaasiil badan marka nabdigaas waxaan ugu isticmaali jirnay inaan biyo ku shubno timir amaba cinab aan ku shubno kadibna aan isku ruxanno ama aan la dhigno kadibna cabitaan aan ka dhigano ayaan u adeegsan jirnay neefkii meydka ahaa oo geeriyooday oo muxuu baktiyey oon kadibna aan magdayni haraggiisi saasay leedahay radi allahu tacala anhu ardaaha maa zilnaa kama aanan zunin nambidu fiihi inaan ku ridano xataa saarat ilaahay ka ahaato shannan sad inay ka ahaato amaba ay ka noqoto mid duqowday oo adkaatay oo markaa aan la isticmaali karin oo dulduleeshantay oo aad muxuu ahaa khashin wax adag noqoto ilaa ay ka noqoto yaan isticmaali jirna macnaheed ilaa ay ka dhammaato oo nafcigii aan ku haysan ay gabto intaasaan isticmaali jirnay xadiidka marka waxaa laga qaadanaya neefka meydka ah haddii haraggiisa la magdeeyo inuusan dhibaato lahayn hal la intafactum biihaabihana waa tii aan horey usoo marnay xadiidka laba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can anas bni maliki radi allahu tacala canhu can nabi nabi wuxuu ka wariy sal allahu alيh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu alيh ali waslem ibnu ukhti اlqowmi qolada gabadhooda wiilka ay dhashay minhum ayaga ayuu ka mid yahay aw aw wuxuu yidhi aw min anfusihim ama naftooda ayaa waxaa weeyaan uu la mid yahay weyaan min anfusihim ama naftooda ayuu ka mid yahay wey cafwan can anas waxaa la wariyay can nabi nabigana sal allahu alay ali slm qaala nabigan wuxuu yidhi ibnu ukhti اlqowmi qolada gabadhooda wiilka ay dhashay minhum ayagu yuu ka mid yahay aw min anfusihim ama naftoodu ka mid yahay weyaan gabadha wiilka ay dhashay oo abtiga loo yahay wuxuu ka mid yahay eh, muxuu ahaa dadkii reabtigiis ayuu ka mid yahay eh, arrintaas waxay dhacday nabigeena sal allahu alay ali wasalam maalin maalmaha ka mid ah ayaa nimanka reeansaareed nabigeena ala sla slam xooga waxbay ka yara tawdeen waliba dee nabiga kulama ay soo bixin laakiin ayaga dhexdooda isuu yaro sheegsheegay kadibna wuxuu yidhi halii kulmiya sababtan waxay ahayd xoolo badan oo lasoo haniimaystay oo gaalada laga soo qanimaystay ayaa nabigu u qaybay alayh salat slam marka raggii sanaadiidu quraysh dadkii odayaasha reer quraysheed ahay dadkii u weynaa oo soo islaamay amaba carabta guud ahaanba raggii soo islaamay oo mualafat alquluubka ayuu nabigan u baday alayh salat slam nimanka reer ansaareedna wax weyn kama gaarin xoolihii kadibna waxaa weeyaan waxay dheheen war raggii aan seefahanaga ay dhiigooda dhiigganaga dhiiggooda uu seefahanaga weli ka qoyan yahay oo hadda aan islaamnimada soo gelinay ayaa xoolihii lagu wada shubay annagana aan rabaadsannahay warkaasaa nabiga gala alah slam kadibna wuxuu yidhi halii kulmiya markuu nabiga meeshii loogu kulmiyey saqiifadii iyo booskii lagu kulmiyey ayaa wuxuu yidhi qof aanan ree ansaaraden min ku jira markaasa waxaan ala jiraya wiil aan abtirnahay markaasuu nabigan wuxu yhi sal allahu alayhi wasalam sala allahu alayhi wasalam ibnu ukhti lqowmi fahu minhum gabadha wiilka ay dhashay qolada muxuu gabadha muxuu ah ka tirsan yahay oo kama baxsana kadibna nabigan war dheer ayuu la galay raggii wada hadallo badan uu la galay heer muxuu ah marka dambe ay wada ooyaan oo adinka muxuu ahay baadi ah soo in lama kulmin adinkoo mxuu ahaa lama kulmin adinkoo mxu eh, iskhilaafsan adinkoo mxuua saaa ilahay inkumakin hanuuninin ilahay inkumakin jamcinin ilahay qiimainma yeelin bala allahu rasuulu aman halkaasay la taagnaayeen ilaa ay wada ooyaan markaasaa nabig wuxuu yidhi adinka waad awoodi kartaan waxad igumana sheegataan wadinka laftirkiina wax gallad badan waad ii gasheen adigoo mxua lagu soo buriyo mxuua dariida ti aan kusoo dhawayna soo ma ahaen intaasaan kula qaban ku gargaaran maaheen waad dhihi kartaan marka kadibna nabigana wuxuu sheegay alai slat slaam inay ansaarta ay yihiin hayga u hooseeya oo mxuu ahay dharkiis daakhiliyada ah oo kale oo mxuu ahay funaanada oo kale iyo dharka hoose ood mxuu aha qabowga iyo iskaga celisa amaba jirka u jilacsan oo dharka kale kaaga duwan inuu yahay ummadda kalena ay yihiin mxuu aha go-yaalka waxyaabahaas dusha saaray kootiyada iyo inay yihiin ayuu nabigeen ishar alai slat slam oo waxaa weeyaan haddii hijrada aynan ahaynna oo hijrada aan soo hajiray waxaan ahaan laha yur nabigeen ala slam nin oo ree ansaarida nimankaas aad iyo aad bay u fadli badnaayeen nabigeena ala slat slam iimaankooda jacaylkooda wuxuu ku sheegay iimaan nacaybkooda munaafiqnimo ku sheegay radia allahu tacala anhum ardaahum islaamnimadana garbahooda iyo dhiiggooda ayay ku istaagtay weyaan weliba wuxuu nabigan acday alayh slat slaam inay dadka badan doonaan iyagana ay yaraan doonaan markaasa waxaa weeyaan qofkii ansaar naca nabigeena alayh slat slam aad buu ugu deeriyey had deertaan la joogana aad bay u yaryihiin oo dhankan harbi afriqiya maali iyo meelahaas iyo dhankan ay u badan yihin oo mxua uhaajireen in badan qaar waxaa weyan raggii gobolladaas la furay iyo caalam alislaami iyo hayr alislaami muxuu ahay kuwada aasan weyaan inta madiine lagu aaso ree ansareed waa wax koobanba weyaan xadiidka laba boqol iyo han iyo toddobaatanaad can sacdin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi sacd ibn abi waqaas weeyaane samictu waan maqlay annabiya nabigana ka maqlay sal allahu alay ali waslm yaquul isagoo la man iddacaa qofkii sheegto ilaa hayri abiihi aabihiis midaan ahayn sheegto oo yidhahdo aabbay waa hebel hebel aabihiis uusan ahayn wa huwa yaclamu isagoo ogsoon anahu asagana hayru aabihi aabihiis inuusan ahayn faljannatu jannada alla calayhi dushiisa xaaraamun xaram bay ka tawayaan qofki isagoo ogsoon aabbihiis diido oo aabba kala saarsada qofka asaga waxaa weyaan jannada alla waa ka xaaraan haddii daruuro a imaada ka warrama baabkaas waa baab kale xadiidka laba boqol iyo todoba lix iyo toddobaatanaad oo kitaanbulashadoo kale qofka waxaa laga yaabaa inuu kitaanbulashada aabbihiis uu geeriyoodo tusaale ahaan adeerkiis uu kaad ku goostaa dhici karta ama waxaa weyaan uu aabbihiis muxuu ah joogin ood gacan ku haynin ood kitaanbulashada aabbihiis qof uu ku qorto baabkaas ma soo geli mise soo ma fatwadaas waxaan umalaynaa xataa culamo ma weydiinaysaan sooma gelaysan baad toos ugu dhawaaqaysaan naam maxaa yeele baabu daruuraat iyo lala aadi dhankaasaa lala aadi weyaan xadiidka laba boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxuy abu hurayra samictu nabiya nabigan ka maqlay sal allahu alيh wali waslm yaquul isagoo leh lam yabqa kama harin min alnubuwati nabinimo kama harin ila almubashiraat bishaarayaal unbaa ka hartay weyaan nabinimadii wax ka haray oonan bishaarooyin ahayn ma jiraan weyaan qaaluu waxay yidhahen wama lmubashiraatu mubashiraadka iyo bishaarooyinka maxay yihiin qaalu nabigan wuxuu yidhi aru'ya asaalixa ru'yada suuban weeyaan marka mubashiraadka ru'yo fiican ad ku riyoota waxaa weeyaan waxyaabaha ka haray nubuwadii mubashiraadkeed ay ka mid tahay weeyaan nacam laakiin ru'yada ma laga qaadanaa xugun waa maya haddii ru'yo lagugu yimaado lagu yidhahdo salaaddii waa muxuuha waa lagaa dulqaaday ma la yeeli waa maya hadduu nebi maxamed alai slat slam kuu yimaado ood ku leeyahay adiga ahlu janno ayaa tahay salaadna lagaama rabo iska jooji ood ruyu ku aragta ma laga qaadani <laughs> naam wixii ka soo waa baab awlaa hadduu rabbi muxuu ahaa intuu ibliis iskugu kaa matalo uu rabbi ku yidhahdo aniga rabbiga ayaan ahay wa calayhi eh, salaaddii waa laga dul qaaday ahidna waa la abadan marka xugun laguma dhisa ru'yo weeyaan haddii marba ay casra nubuwa ay dhammaatay wixii ka dambeeya xugun laguma waa bishaaray wa qalbiga farax gelina wa qalbiga farax gelina weyaan nacam xadiidka laba boqol todobaatan iyo toddobaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abu hurayra samictu nabiya nabigan ka maqlay sal allahu aleh waali wasalam yaquul nabigeenoo lah man ra'aanii qofki igu arka fi lmanaami hurdad igu arka fasayaraanii wuxuu igu arki doonaa fi lyaqdati soojood walaa yatamaalu waxaa weeyaan ama fasayaraanii wuxuu igu arki nacam fi lyaqda soojood weeyaan walaa yatamaalu isuma ekaysiy ashayaan shayaanka bi aniga isuma ekaysiisuma weyaan saasuu nabigan le sal alla ali waslem xadiidka laba boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can anas bin maalik radi allahu tacala anhu can nabiy nabiga sal allahu alيh ali waslm qaala nabigan wuxuu yidhi man ra'aanii qofkii ark filmanaami hurdada igu arka faqad ra'aanii xaqiiqu i arka weyaan faina shayaana shayaanka laa yatakhayaru isuma ekaysiy bi aniga oo isuma kay mxuu ahaa maldaha weyaan wa ru'ya almumini qofka muminka ru'yadiisana juzun waa qayb oo min sittatin wa arbaciina juz-an lix iyo afartan juz oo min anubuwati nabinimada ka mid ah weyaan wa ru'ya almumini qofka muminka ru'yadiisa juzun waa qeyb oo min sittatin wa arbaciin lix iyo afartan juan ee jusa oo min anubuwati nabinimada ka mid ah weyan waa mubashiraadka tabcan aan sheegnay ee ma ahan qofka in loo waxyooday oo wax waxygaas xugun lagu dhisaa ma ahan macnaheed xadiidka laba boqol iyo lixiyo toddobaatanaad can ibni cumar cbdulahi bn cumar waxaa laga radi allahu taala anhu qala wuxu yh ibn cumar samictu rasulah baan ka maqlay sala allahu aleh wali waslem yaquulu rasuulkeenoole bayna wati ana aniga naaimu aan jiifo utiitu waxaa lii keenay biqadxin dhakal ayaa lii keenay ama gaawa biqadxi labanin dhakal oo cana ama gaawa waxaa weeyaan eh, cana ah ragga aanan gaawayn dhakal aqooninna waa saxan saas mxuu ah saa u yeella saxan saas u yeella weyaan saxanadan lagu faraxasho waxyaabaas noocaas bahal la eg weyaan saasaa lii keeno nabiga alayh salatu slam fa sharibtu kadibna dhakalkii ama gaawihii ayaan ka cabay minhu xaggiisa xataa inii aniga la araa aan ka dareema ariya cokanaanta iyo mxuu ahaa dharganaanta aan ka dhargay caanihii yakhruj inuu ka baxa min adfaari cidyahaygi ilaa aan ka gaaro weyaan oo cokanaantii ayaa heer waxay gaartay inay isaaqdo oo mxuu ahaa aan ilaa cidyahan ka dhargay saasuu nabig alah salatu salaam uma acaytu waxaan siiyey fadlii hambadii iga soo hartay wixii iga soo haray waxaan siiyey yacni cumara cumar ayaan siiy weyaan qaaluu waxay yidhahdeen famaa awaltu nabi allow maxaad ku fasirtay ru'yada ayada famaa awaltahu maxaad ku fasirtay yaa rasuulahyow qaala nabigen wuxuu yhi sal allahu aleh waali wasalam alcilma cilmi ayaan ku fasiri weeyaan cilmiga cumar inuu aad u badan doono oo cilmiga aniga iga soo haray asagana mxuu ah cilmi badan uu heli doono ayaan mxuu ku fasiray ayuu leeyahay nabigeena sal allahu aleh waali wasalam xadiidka u dambeeyo laba boqol iyo sideetanaad can abi saciid alkhudri radi allahu tacala anhu yaquulu wuxuu leeyahy abi saciid qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleh waali wasalam baynamaa wakhti aniga baynamaa waqti ana aniga naaimun aan hurdaaya raaytu waxaan arka annaasa dadka yucraduuna ayagoo mxuu ahay lii bandhiga oo lii tusaa aniga lii bandhiga yucraduuna la bandhiga calaya dushaydii lii bandhiga wa calayhim dadkii lii bandhigayna waxay wataan qumusun qamiisyaale ayay wataan nin walba qamiis buu wataa dadka liisoo bandhigay minhaa qamiisyada waxaa ka mid ah maa yabluqu mid gaara athudiya naasaha gaara oo korbaa mxuu ahay qamiiskii shaarka laga soo xirtay halkaanuu jooga oo mxuu ahaa intamaba dhaafayaba waa shaar aad u gaaban <clears throat> wa minha waxaa ka mid maa yabluqu mid gaara duuna dalika intaas ka soke wamara waxaa soo maray calaya cumaru cumar ayaa soo maray ibnu اlkhaaabi ahaa radia allahu tacala canhum jamiica wa calayhi dushiisana waxaada qamiisun qamiis oo yajuruhu uu jiidaa qamiiski intuu hoos u degay ayuu mxuu aha dhulka jiidaa weeyaan nacam qaaluu waxay yidhahdeen maa awaltahu maxaad ku fasirtay yaa rasuulah yow qaal wuxuu yidhi addiina ay awaltuhu biddiin diin ayaan ku fasiray ayuu leeyahay nabigeena sala allahu aleh ali waslem cilmi iyo diin inuu mxuah cumar ummadda kaga badin doono oo ilaahay mxuu aha qayb weyn siin doona ayaan ku fasiray ayuu leeyahay waadna garanaysaan sayid cumar radi allahu tacala anhu arda inuu rabbigeen ku waafaqay waxyaaba badan oo gabdhaha xijaabka muminaadka nabiga xaasaskiisa alayh slat slam inuu xijaabo ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa asaara badrin nimankii reer bader dadka lasoo qabsaday nabigan rayigu qabay iyo abubakr ay qabeen iyo eh, rag badan oo saxaabada ka ah waxay ahayd in xoolo laga qaato lasii daya waana tii la sameeyey isagana wuxuu qabay in qoorta la wada jaro ayuu qabay taana ilaahay subxana watacala waa ti uu marka damba waxaa weeyaan arrinta ayada uu muxuu aha soo arooriyey walowlaa kitaaba min allahi sabaqa lamasakum fima ahadtum cadaabun caiim marka cumar mulham ayuu ahaa eh, runtii xaaladiisan aad bay runtii u wanaag badnayd shaydaanka meeshuu asaga marana ma mari jirin marka sayd cumar radi allahu taala anu cilmigiisa nabigeena sal allahu aleh ali waslem ruuyahaan baa loo tusay iyo inuu ummadda cilmigiisa fiqigiisa diintiisa aad weynaan doonta maca dalika iyadoo sidaas ay tahay haddana maalinta nabigeena u geryada alai slat slaam waa ishanan kari waayey oo mxuu ahaa sidii loo baahnay iyo booska loo baahnay ma uusan istaagin abubakar ayaa booskii asaga ahaa istaaga weyaan taana waxay kutusinaysaa abubakar inuu ka sii fadli badan yahay ka cilmi badan yahay ka diin badan yahay cumar bn khaaab radi allahu tacala canhum jamiican hada wallah aclam wsal allah wslm cala abdih warasuulih mustafa